asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuh calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacd alfasl xaadi cashar fii aadaabi safar waxaynu ku jirnay qeybtii labaad ee kitaabka fasalka kow iyo tobnaad baynu bilaabaynaa galabta wuxuu ku saabsan yahay qofka muslimka hadduu safrayo waxyaalaha looga baahan yahay qofka muslimkaa ah. markuu safrayo inuu yeelo arrimahaasoo dhan baa looga hadlayaa alfaslu lxaadi cashar fasalkii ama casharkii kow iyo tobnaad fii aadaabi safar safarka usluubkiisa gudihiisa ayuu ku saabsan yahay almuslimu qofka muslima yara muslimku waxay la tahay ana safara socotaynta min lawaasimi xayaatihi muslimka noloshiisa arrimaha ayaan ka maarmin ee laasimaya in ay ka mid tahay safarka ayuu muslimka ogyahay la tahay wa daruuriyaatiha nolosha arrimaha aan looga maarmin ee uu daruurigaa in safarku ka mid yahay ayaa qofka muslimka arkaya allatii daruurada laa tanfaku ayan naftiisii ka fakanaynin canhaa daruurada xaggeeda wey ayuu muslimka u arkaya xag cibaada ha noqoto ama xag nool ha noqoto idilxaju xajkii oo kamida tiir tiirasha islaamka ah waalcumratu cumradii iyadana sidoo kale qofka muslimkaa ah laga doonayo waa alghaswu jihaadkii gaalada iyo cadowga loo duulay lala dagaalamayey wa talabu lcilmi waxbarashada raadinteeda wa watijaaratu ganacsigii wa siyaaratu likhwaan walaalaha booqashadoodii wahiya intaan tirinay kulluhaa dhammaanteed waxay ka dhaxaysaa maa beyna fariidatin waa waajibi bay ka dhaxaysa xajka waaba rukni ka way waajib iyo fariidaba maa beyna ruknin wa fariidatin wa waajibin inta aan sheegnay wax rukniga sida xajkoo kale iyo wax farada sida duulaamka iyo cilmiga iyo tijaaradaoo kale iyo wax sunnaha sida booqashada oo kale kolka waa arrin muhiima intaasoo dhanna waxay keenaysa in loo safro idan safarka waa daruura min daruuraati xayaati lmuslim lagama maarmaan qofka muslimkaa noloshiisa la xiriirow almuslimu qofka muslimka yaraa wuxuu arkaya way la tahay ana safara socotay min lawaasimi xayaatihi noloshiisa arrimaha laasimaya in safarku ka mid yahay wa daruuriyaatiha nolosha arrimaheeda aan laga maarmin in safarku ka mid yahay alatii daruurada laa tanfaku iyo nafti ka fakaray canha daruurada id ilxaju in la xajiyo waalcumratu in la cumrayso waalghaswu in la duulo watalabulcilmi waxbarasho la raadiyo watijaara ganacsigii wa ziyaaratu likhwaan walaala booqashadii wahiya kuluhaa intaan sheegnay maa bayna ruknin wa fariidatin wa waajibin wa sunnatin ayuu kala waxaan laga fursanayn lahaa iyadii min rixlatin in loo rarto wa safarin in loo sooceeyo wa min hunaa sidaa darteed ayaa kaanad waxay ahaatay cinaayatu shaaric aliya rasuulba shaaric waa la oran karaa ilaahay diinta jideeyey ama rasuulkii bayaaniyey qasadka ay u qasdeen bisafari socotada wa axkaamihi axkaami safari safarka xugunyaalkiisa wa aadaabihi aadaabi safari safarka usluubyadiisa hinaayatun inay tahay qasad laa tunkaru aan la inkiri karin ka gadaal wakaana waxaa ahaaday ala almuslim qofkeeba u hogaansamay korkii asaalixi ee suuban an yatacalamahaa aadaabtii axkaamtii inuu barto oo wa yacmal hadduu barto ka gadaal uu ku dhaqmo calaa tanfiidiha axkaamtii iyo aadaabtii fulinteeda korkeeda wa tadbiiqihaa tadbiiqi ilaadaabi walaxkaam safarka usluubkiisa iyo axkaamtiisii inuu daboolo nolol maalmeediisa uu waafajiyo tanfiid oo fulina iyo tadbiiq oo daboolida camal oo ku dhaqmida barasho oo aqoona inta wax laga rabo muslimka wanaagsan waa kaan waxaa ahaaday ahlalmuslimi saalixi qofka muslimee suuban korkii ayaa tacalamaa arrimahan sheegno aadaabkii axkaamtii inuu barto oo wayacmal uu ku dhaqmo calaa tanfiidiha ahdaabtii fulinteeda wa tadbiiqiha daboolideeda ama alaxkaamu safarka axkaamtiisii faahiya kan waxay ka bilaabataa qasru salaa salaad gaabinteed arubaaciya afarta loo nisbeeyey oo haddii salaad baa la gaabin aada maqashid hadday kolkii horeba afar raxood ka yarayn gaabin shaqe kuma le kalmaqribi wasubxi maqribka awal buu saddexaa wax laga sii gaabiyo male fajarka awalbu laba ragada wax laga sii gaabiye male gaabin haddaad maqashid waxay taabanaysaa way khusaysaa midda afarta ragcadooda sida duhurka ama casarka ama cishoo kale haddaad musaafir tahay inaad gaabiso w abuu xaniifa heerkaa waa dhaaf wuxuu leeyahay haddii la socotaya salaada in la gaabiyaa waajib wey lama dhamaystiri karuu qaba adiladiisa xoog bay leedahay minhaa adiladiisa waxaa ka mid a suubanuhu calayhi salaatu wasalaam salaada sidii loo waajibiyey intaasoo safaruu galay hijriya haddaad ka bilowdid ama duulaamadu raacay ama afartii goorees cumraysay ama markii uu nabiga xajiyey intaasoo safaroon yarayn buu nabiga safray hal safar walaa hal farad os dhamaystira lama arki min khuruujihi min almadiina ilaa rujuucihi ilayha laga bilaabo ka bixiduu madiine ka baxay ha xajiyo ha cumraysto ha duulo iyo kusoo noqodkiisa isagoo nabiga socotaa oo dhammaystira salaad farada abidkii lama arkin idan ficlu rasuulilaahi wuu daliishaday kow laba wuxuu daliishaday xadiid imaamu muslim ku soo arooray umuna caaisha warisay waxay leedahay salaada goortii eebba waajibiyey laba laba ragcad bay ahaan jirtay salaadii awalu maa furidat haddii la waajibiyey markii u horreysay laba laba ragcad ay ahaan jirtay fa uqirat salaatu safari wa utimat salaatu alxadar ka gadaal salaadii safarka sideediyaa loo dhaafay oo laba labadii ah salaadii qofka gurigiisii joogana dabaa lagu daro waa la dhamaystiray idan aslulfardiya waajibintii salaada la waajibiyey asalkeedii hore gaabinta waafaqsan idan waafaqsanaantay gaabidda waafaqsanta iyo ficilkii nabiga oo weligii uusan dhamaystirin darteed in la gaabiyo inay waajib tahay abuu xaniifa qabo adiladana waa leeyi amaa albaaqiya aimada intoodii kale waxay qabaan salaada la gaabinayo ruksa inay tahay in la dhammaystiran la heli karaayo oo qofkan hadduu socotooday ayaa loo takfiifiyey ee afar afartii inuu tukadana waa bannaan tahay waxay daliishadeen jamhuur ilaan daliilka abu xaniifa waa ogaanay qowlulmawlaa tabaaraka wa tacaala fii suurati nnisaa waidaa darabtum fi lardi dhulka haddaad ku safartaan falaysa calaykum junaaxun dembi dushiina maaha an taqsuruu min asalaa haddaad salaada gaabisaan idan salaaddii haddaad gaabisaan ku dambaabi maysaan haddii la yidhi in gaabintii suniya waajib midnay tahay kama muuqato ayadda daa'igaydi bay raaceen abaa xaniifa ayaddii wuxuu uga jawaabay nabigii lagu dejiyey ayadda yaa macnaheed idinka yaqaan weligiina ma dhamaystirin markii saa ku xoog badan arrinta axkaamta marka maxaa ka mida haddaad socotaysay rubacyadii gaabi saasuu nabiga yeeli marka afar hay-o baa iman karta in salaaddii la gaabiyo socoto markaa tahay iyo inaan la gaabinin labow mid la arkaaba gaabisaa iyo dheeraysaaba inaad awqaaddii jamciso ood casar iyo duhur isu geyso iyo inaad maqrib iyo xishana isu geyso jamcisa oo markaa maxay noqoni adoo dhammaystiray laakiin jamciyey dhexdoo gaabiyey laakiin jamciyey iyo inaadan jamcinin afar suuro wey inaad dhammaystirto kow inaad gaabiso laba inaad jamciso saddex inaadan jamcinin afar intaaba waa ku banaanta maxaa ugu qiimi badan inaad gaabisid asaadan jamcinin limaada gaabintii waa waajib iyo waajib maaha muranka taagay marka waa sunatu rasuulillah ijmaac weeye taasi inay waajib tahay abuu xaniifa qaba layskuma raacin amaa jamcinta waxaa looga fiican yahay oy jamcinla-aanta ku fiican tahay ilaahay markuu ku abuurayey cibaaduu ku abuuray haddaad tidhaahdo salaadihii waa jamcinaya waxaa ka dhalanaysa in duurkaadan cibaado samayn waa markaad jamcu takhiir baad samaysay oo salaaddii duhur casr baad u dibdhigtay kolka duhurkii maxaad qabatay walaa shay waktigii wuxuu ku maray adigoo seegseega iyo sursureena maxaa ka fiican duhurka labadii shan ragcadood waa rikoor soo noqon maaye ku duub tuko casirkan labadii shan ragcadood ku duub maqribka saddexdiisii ku duub cishaha saddex afar labadiisii ku duub fajarka labadiisii waktigii ku moodaba ibaadaa kuugu duuba kuwana soo noqon ma idan waxaa wanaagsan alqasru salaadii oo la gaabiyo wacadamljamci inaan la kulmin saasa ufiican kolka axkaamtii kow kasru salaa salaad gaabinteed alrubaaciya afar afar loo nisbeeyey oo fa yusaliiha muslimkii wuxuu tukanayaa rubaaciyadii iyada oo rakcatayni rakcatayni laba laba ah faqad oo keliya ila almagriba maahaane fainahu maqribka yusalliiha muslimkii waa tukanaya fainahu ina almuslima muslimkii yusalliiha maqribkii buu tukanaya halaathan iyadoo saddex ragcada goorma qasrigii ogaana hadduu musaafir yahay ha gaabiye la yiri shamaad bilaabi waxaad bilaabaysaa kolkaad gurigaad ku nooshahay ka ambabaxdo waktigii gala waad gaabinaysa intaad gurigaad ku noolee joogta gaabin maysid sheekhaa kuu sheegay wayabda-u muslimkii waa bilaaba alqasra gaabintii salaada min mugaadaratihi dhaqaaqidiisa ka tegidiisa ayuu ka bilaaba albalada uu ka tegey alladii beledka uu yaskunuhu degnaa waayahay beledkii markaad ka tagtay awal wakti kula soo gudboonaada oo haddaad duhurkii gurigaa ka baxdayna duhurkaas dhamaystir casirkaad gaabin doonta kolka markaad guriga ka tagto wakhti kuu soo gala ka ugu horeeya yaad gaabintii ka bilaabaysa ilaa goor maad wadaysa ilaa an yaxuuda ilaa uu ka noqdo ilayhi guriguu ku noolya meeshaas khilaaf bayna alfuqahaa ayaa ku jira fuqahadu waxay qabaan markaad safarto inta aada soo noqonayso muddo kastaa dhannaatay salaadii waad gaabinaysa laakiin soomaaliyaad ka safartay jiddaa timi inaad noqotaba ma rabtid niyatuliqaama jidda inaad joogta ama sacuudiga ka xogsatid ayaad niyeysan tahay jidda markaad timaadaba waa taam yeelaysa jidda markaad timaadaba qasri dambe u noqon maysid maxaa jira inama alacmaalu biniyaat bisababi niyatika haddaad mar niyootay inaad meeshaan joogto oo ku noolaato fa anta muqiim laakiin intaad qabtid niyaturujuuc waa kaafinaysa fuqahada waxay leeyihiin qaar ba afar maalmood ku xajiday oo waxay leeyihiin qofkan socota hadduu ahaa oo beledkan saddex afar maalmood buu joogay ka badan saddexda hore nasiina ugu filan maalinta afraad waa suubis kadib ha dheereeya salaaddii qaarna waxay leeyihiin siddeed iyo toban maalmood waxaasoo dhan meel iska dhig waxaa waaye qofkan waa musaafir xilladii salaada gaabinteeda banaysayna safar bay ahay hadduuba niyatu rujuuc qabo toban sanana ha jooge weli qofkii musaafir wey muntadir lilcawda niyadiisu isma bedelin inuu ku noqdo meeshuu ka yimid uu weli niyo qaba niyatuliqaama ma geli waa gaabinaya sheekha fikraddaas fiican ayuu ku socdaa wuxuu yihi min muqadaratihi laga bilaabay tegidiisa albalada uu ka tago aladii beledka uu yaskunuhu degan yahay ilaa an yacuuda intuu u noqdo ilayhi beledkii uu kaadinaya ilaa an yawiya inuu niyooda maahaane iqaamata arbacati ayaam afar maalmood nagaadigood iyo faagtan wax ka badan uu filbaled ku nagaaday alladkii beledka uu saafara u socoteeyey ilayhi beledka aw nasala uu degay fiihi beledka fa inahu muslimka fii hada alxaal fii haadihi alxaal markaa uu joogid niyooday yutimu waa dhammaystiraya walaa yuqasir gaabin maayo xataa idaa kharaja goorta uu noqdo haa-idan isagoo gadoomaya ilaa beledihi beledkiisii u gadoomaya ayuu rajaca noqonaya ilaa taksiiri gaabin ardadii oo kale wey socotuu inta ku yahay laakiin afar sano waxbarashaa minxa u tagtay waa la aqbalay afar sano ama ka badan inuu waxbartuu rabaa oo inta ardada u yahay meeshuu joogaya qasri warkii ma jiro muqiim baad noqotay salaaddii waa dhamaystiraysaa yutimu walaa yuqasir xataa idaa kharaj beledkii hadduu ka baxo caa'idan isagoo gadoomo ilaa beledihi beledkiisii u gadoomay ayuu rajaca u laabanaya ilaa taksiir gaabintii salaada fa yuqasir waa gaabinaya ilaa an yasila inta uu ka gaaro ilaa beledihi beledku asal ka yimid haddaana ku noqday wadaalik arrinka aynu sheegnayna biqowli rabbi hadalkiibaa u daliila tacaala korhayi uu rabbi yidhi waidaa darabtum haddaad safartaan fi lardi dhulka gudihiisa falaysa ma aha calaykum korkiina junaaxun dembi an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaad mintu tabxiidiye wey min bacdi salaad wey waa rubaaciyadii falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu salaa hadday noqon lahayd in wax dhamad la gaabiyay noqon lahayd laakiin haddii mina salaad la yidhi waa min bacdi salaad alrubaaciya kaduhri waalcasri waalcishaay wey weliqowli anasna waa uu daliil anas baa yihi kharajna asxaabta haddaan nahay waa baxnay maca rasuul subanaha la jiridiis aan baxnay sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi subanaha wasalama nabadgelyo allah ku badiyo calayhi subanaha min almadiina aan ka baxnay ilaa makata aanu baxnay oo fakaana subanaha wuxuu ah yusallii mid tukada afar afarta ragcatayn ragcatayn laba labo ayuu tukan jiray xataa rajacna ilaa aan uga gadoonnay oo laabanay ila almadiina aan u laabanay laba masalada waa baratay oo haddaad musaafir tahay salaadiyo sida loo gaabiyo waa ogaatay axkaamta labaad laba jawaasulmasxi masixid banaanaanteed waay xalal khufay labada khuf korkooda lama so halaathata ayaam maalmayaal saddexa bilayaaliihina habeenahoodii lala qabo ayaa la masxaya biqowli caliyin baa u daliila radia allaahu canhu cali eebbaa ka raalli noqday uu yihi cali jacala wuxuu noo yeelay lana annaga asxaabtaa annabiyu subanaha sala allahu calayhi wasalama halaathata ayaam maalmayaal saddexa ah. walayaaliyahunna iyo habeenadoodii intaasuu masxaya lilmusaafir ninka sootada yuu u yeelay nabiga amaa ninka gurigiisii jooga intaas masxi kala wa yowman maalin wa leylatan habeen lilmuqiim ka gurigii jooga yacni cali wuxuu u wadaa fi lmasxi masid cala alkhufayn labada khuf korkooda la masxo wey khufka waa magad muuqaalkeeda iskaalshay waagta laakiin magad biyaha celinaysa waa in biyaha iyo ka dulbixi karin wey markaasaa iyada waxaa la sii dhexgeliya kaba waaweyn oo qolfa oo loogu talagalay qofkii dan baa looga baxo waa laga maarmay tadawurka adduunyadu gaartay kolkaa turki iyo meelo lamida ayuu weli ku dambeeyay aad arki doonta iyagoo qaba qof waa ka wax maanta la qaartasha maxaa laga yeelay jawra waxaan lugaha la gashado ma yihiin mase lamid maaha fuqahadu shuruud adag bay sameeyeen ay leeyihiin midka salaada in la masxo ay anfacayso anyakuna samiikan jurmi adag waa inuu leeyahay waayan biyaha ka dulbaxay kow waa an yakuuna saatiran limaxalli lfardi ilaa qawiyada inuu liqow oo intii in la dhaqay waajibkayd waa inuu qariyo saddex waa an yakuuna waa inuu yahay mimaa yumkin tataabucu lmashi calayhi sakiil sida buudadkii culus lama rabe wax lagu socon karo shuruudaasoo dhan waa istimbaadaad laakiin lugaha wixii la geliyo oo dhan in la masxi karo waa taa sunnadii se loo masxaa wey waxaa weeye gacmahoo qoyan ayaa lugta korkeeda fara intii la mariyo baa sidaa loogu jiiday maxaa markaa masxi faa'idiisu tahay hagaha dhaqidaad dhaqi lahay luga mayridii haddaad tahay musaafirna saddex beri baad ka nasanaysa haddaad gurigaagii joogtana shan salaadood wey markaad socoto tahayna shan iyo toban salaadood wey dhaqidii aad ka nasanaysa marka waa takfiifka shareecada islaamka xukunkaana kii labaad wey xukunkii saddexaad ibaaxatu tayamum gagaba banaanaanteed wey in faqada hadduu waayo socotadii almaa biyo biyuu waaye magagabaysana aw shaqa waxaa dhibaya calayhi musaafirka korkiisa talabuhu biyo raadinta jid buu hayaa socoto wey waa daalan yahay inuu yahdiyo oo wareegeyso waryaa biyo arkay dhibkaasaa u imaanaya waxba yuusan raadinin aw shaqa calayhi hadduu korkiisa dhiba talabuhu talabulma biyihii raadinba uma baahne laakiin beesay rabaan sida xajkii oo kale yaa qurud mawsica shan riyaalkeen lagu yidhi awqala waa qaali noqday calayhi musaafir korkii hamanuhu hamanulba biyaha lacagtii lagu gadaayey baa ku badatay dan uga bax shaka gabayso liqowlihi taalaba u daliila wain kuntum haddaad muslimiin ay ahaataan marda kuwa buka aw calaa safarin soota korkeeda aw jaa axadun qof hadduu yimaad minkum idinka mid a ah min alghaayid kortag hadduu ka yimaado aw lamasumu nisaa haweenaad u galmootaano falam tajiduu aydaan helaynin maan biyo fatayamamuu u qasda saciidan arro tayiban oo daahira famsaxuu caradii mariya biwujuuhikum wejiyaalkiina waaydiyakum gacmihiina labadaasaa la marina afar xukunkii afraad ee safarku lahaa waa ruksatulfitri afur baa xalaala fi sawmi soomkii la afuro haddaad socoto tahay iska afur biqowlihi tacaala aw daliila faman ruux kaana ahaado minkum idinka mu'miniinta idinka mid ahaaday kolkaa mariidan mid buu ka ahaaday aw calaa safarin soxotanimo korkeed ku sugan falyafdur ha afuro fa calayhi korkiisa waxaa ciddatun tiro min ayaamin maalmo kale laga tiriyo ukhara kala wey maalmihii soonka u ahaa iska afuraya bal ma kale uu tiraduu soomay tira la-eg ka soomaya shan jawaazu salaati naafila sunnada salaadeediibaa u banaan musaafirkii cala daaba gaadiidka korkiisa uu ku tukado takfiifkaale faradkii laguu ku tukaday gaadiidkiisiibuu raacay sunnuu tukanayaa gaadiidka korkiisa ku tuko meeshay ujeedana ujeedso musaafirnimadaa kuu banaynaysa jawaasu salaati naafila sunnada salaadeeda banaanaanteedii wey ala daaba daabad korkeed lagu tukado xaytumaa meela meeshii itajahad ay daabada la aado liqowli ibni cumara waa u daliila radia allahu canhuma eeba xaggooda raalli a ka noqday oo cabdullaahi ibni cumar yihi ina rasuulallah ala rasuulkii sala allahu calayhi wasalama eeba rasuulka korkiisa naxariisiya nabadgelyaha ku badiya kaana rasuulka wuxuaan jiray yusallii mid tukada subxahu sunnihiisa annaafila baa loo wadaa xaysu meel alla meeshii ay tawajahad la aado naafigadiidkii wey bihii nabiga naaqatuhu hasha uu fuula meeshay la aado yuu la tukan jiray oo itijaahi qiblada ayaa laga cafiyey lix axkaamta xukunka lixaad jawaasu ljamci kulmin banaanaanteed bayna duhri duhray casarkii iyo duhurkii la kulmiyo walcishaay fiidkiiyo maqribkii la kulmiyo jamca taqdiimin horey laysugu geeyo injada hadduu adkaado bihi musaafirka asayra socodka qof ayusalii duhra waalcasra ayuu wuxuu tukadaa fii waqti duhri casarkii jidku joog wey nafis ma heli doono horuu dhigaya waalmaqrib waalcishaa wuxuu tukanayaa labaduba fii waqti lmaqrib maqribka waqtigiisii aw amase waxaa kaloo u banaan jamca taakhiirin dibuu dhig kulminteed bian yuaakhira inuu gadaalu dhigo abuhra salaadii duhur ilaa awali casri casarka awalkiisa oo wayusaliihima duhurkii iyo casarkii uu tukada macan iyagoo wada jira waalmaqriba dib uu dhigaya ila alcishaa buu dibdhigaya wayusaliihima ceshii iyo maqribkii ayuu tukanaya macan iyagoo wada jira liqowli mucaadin baana u daliila radia allaahu canhu uu mucaad yidhi ee baraalli ha ka noqday kharajna asxaabta haddaan nahay baxnay maca nebiy subanaha inagoo la jirna calayhi korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo haatee fii khaswati tabuuk tabuul waa meeg magaceed tabuuk duulaankeeda gudihiisa nabigaan raacnay oo fakaana nabiga wuxuu ahaan jiray yusalli duhra duhurkii mid tukada casarkii mid jamiican iyaga oo wada jira waalmaqriba waalcesha ku tukaduu ahaan jiray jamiican iyagoo wada jira axkaamtii waa lixdaas waa baratay marka soxota haddaad tahay axkaamtii safarka waa baratay lixdaa wey aad baynu safarka u jecel lahay in axkaamteedii la barto wey amaa aadaabkii aadaabkii waaba ka badan yahay oo aadaabku wuxuu gaari doonaa ilaa toban iyo sagaal masala waa malaadaabu aadaabkii safarka fahiya ka waxaa wey safar markaad maagan tahay wixii xaqdarre eed qabtay iyo waxaad muransanaydeen u taga la heshi xaqoodii mari waa safraya waxaan noqon doonaa lama oga in badan baa safartay oon soo noqon kolkaa waxay wax idinka dhaheeyeen heshiis iyo cafi isu ducayn qalbi banaanaan dayn haddaad qabtay iska bixi wadiici iyo ammaano oday aamin haddaadahay dadku wax ku dhiban jiray dadka waxoodii u naq kowtaasay ka bilaabata ama aladaabu safarka usluubkiisa fahiya kow ayaarudda inuu iska naqo almadaalim wixii xaqdarre uu hayey uun dadka ilaaha ku naqaya walwadaayic wixii ammaana u hayey uu naqaya ilaa asxaabiha ammaanada iyo xaqdarrada dadkii ku lahaa uu u naqaya idi safaruu socotanimada madinatulhalaag halaag malihiisii wey laba an yucidda wuu safrayaaye muslimka inuu diyaariyo saadahu jasxinka ama sahayda uu safarka u qaadanayo min alxalaal cunto xalaala inuu ka diyaariyo wey waa an yatruka inuu ka tago nafaqata man dad biilkood ay tajibu ku waajibtay calayhi musaafir korkii nafaqatuhu dadka waxsiintiisa dadku masruufi jirayna wax ku filan ha u dhaafo hadduusan heli karin ha isaga joogo oo wixiisaba ay tahay nolol maalmeed oo wixii maanta soo gala bay ilmaha ku qadeeyaan ha iska joogo marka dadka ay nafaqadooda isaga ku waajibtay oo min zawjatin naagtuu qabaa wa waladin ilmuhu dhalaya wa waalidin wixii isaga dhalaya walaaluhu kolkay naafooyin noqdaan iyo boosas lamid wey wiilkay kugu yeelanaya walaalka ama walaasha indhala dhagala lugla wax si ka yihiin caruurtaada lamid tahay kolka dadkaasna waa inaad uga tegtid muddadaad maqan tahay wax ku filan saddex hayuu wadica waa inuu sagootiyo ahlahu dadkiisa wa ikhwaanahu walaalihiisa wa asdiqaahu rafiiqyaalkiisa inuu sagootiyo oo yidhi akhyaaray waa tagaayaaye fii amaanillah ka gadaal waa an yadcuwa waa inuu ugu duceeyo dadka uu ka tegay bi haada duca ducadan soo socota yu liman dad ugu ducaynaya yuwadichum uu ka tegayo waa maxay ducada astawdicu llah diinakum wa amaanaatikum wa khawaatima acmaalikum ayuu odhanaya haddaan idinka tegay ilaah baan wadaca dhigay uu odhanaya diintiinna iyo ammaanadiinna iyo camalkiina gadaal dambeedkiisa intaba ilaah baan wadaca dhigay saan ugu ducinay wa an yadcuwa waa inuu duceeyo bihaada ducaa ducadan soo socota liman daduu ugu duceeyo yuwadicuhum uu sagootinaya wuxuu leeyahay astawdic waxaan wadaca dhigay allaha eebba weyne diinakum diintiina eebbaan wadaca dhigay isagaa wax walba ilaalin kara wa ammaanatakum ammaanadiinana eebbaan wadaca dhigay wa khawaatima acmaalikum camalyaalkiina gadaalkooda dambana ilaah baan wadaca dhigay sidaa markuu isagii yihaa qoladaan laga tagay san loogu duxay duxaa laga raba wayaquulu wuxuu dhihi doonaa lahu ninkii musaafirka ah almuwadicuun kuwii sagootinayey maxay ku dhihi doonaan sawadaka allaahu taqwa wakafara danbak wawajahaka ila alkhayr xaytu tawajahta intaana loo leeyay adigana alla ka cabsi sahay allaha kaaga dhigo dembigaagana allaha dhaafo meeshaad aadayna khayr allaha kaala kulmiyo intaasna waxaa dhahaya kuwii la sagootiyey duxooyinkan labada qayboodba kuwaan dusha ka qaban jirnay mar haddii kabteenna alla kor u tuuray oo inaan meel la joogna diidnay meel la arkaba aan soconno halahan la barto astawdicullah ilaah baan wadica dhigay diinakum wa amaanaatikum wakhawaatima acmaalikum qofkii socotada ah baa laga raba kii sii joogayna zawadaka allaahu taqwa wakafara danbak wawajahaka ila alkhayr tanaa laga raba ducadan yar kadibna walcasri ayaa la akrinaya wasamaa'i datilburuujiyo wasamaa wadaariq male kuma jiraan meesha iyo ammaanadaada wakhawaatima amalika camalkaaga gadaashiisa saasuu dhihi jiray afar adabka afraad waxaa weye an yakhruja inuu baxo ilaa safarihi safarku aadaya keligii inuu tago maaha fii rufqa waa inuu dad raaco dadkaa uu raacayna halaathatan saddex inuu raaco fii rufaqa rafiiqyaal waa inuu la safro halaathatin saddex dhan aw arbacatin afar iyaga naftooda nin walba ha raacin bacda ikhtiyaarihim iyaga markuu doortay miman dad uu ka doortay yuslixuun u lisafari la safrid macahu isaga la jiridiisa wey oo dadkaa safarka u dooranayso dad taqwo iyo ammaano iyo dadnimana ha noqde idii safaru safarka kamaa qiila sidii la yihi waxa weeye makhbaru rijaal ragga imtixaankiisii <coughs> wey oo ninka inuu xun yahay inuu fiican yahay haddii lala safro ayaa la ogaanaya dulqaadka dadnimada talagalnimada adkaysiga safarka iimaanka waxaa aada loo ogaanaya haddii la socoteeyo kamaa qiila sidii loo yidhi safarkii makhbaru rijaal ragga imtixaankiisii wey waqad sumiya safaran safar waa lagu magacaabay liannahu yasfur wuxuu caddeeya can akhlaaqi rijaal ragga dabeecadiisa ayuu caddeeya liqowli rasuul ayaa u daliila calayhi rasuulka korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyahaatee uu yihi nabiga arraakibu keligiis nin gaadiid fuulay oo yidhi waa socotaynaya shaydaanun wey laba ka waran ma dhaamaan waaraakibaani laba gaadiid fuulsana shaydaanaani laba shaydaan wey oo maxaa la rabaa waa halaatha socotadii saddexday gaartay rakbun jamacawn idan saddex iyo ka badan baad la safri keliga habixin shaydaan baad labaha raacin laba shaydaan baad noqonaysaan saddex iyo ka badan raac waa qawli hadalkii nabigana waa u daliil uu yihi nabiga low ana naasa dadka hadday yaclamuuna og yihiin min alwaxda keli socodka maa aclamu waxaan aniga rasuulka ogahay maa saafara raakibun mid gaadiid fuula ma socdeen bilaylin habeen waxdahu keligii bal midaan gaadiid fuula luga iska badaa ka lugtaa naftiisii habeen ma socdeen marka diinta islaamka waa mawduuci iyadoo dhanna waa xikma rabbaani bal keligaabaad isla socotaa waxaa kugu filan halaq gaban oo ku qaniina masiibo ka weyn inuu libax ku kala fiiqo ama maroodii ku kala gooyo oo aan markaa xataa mawdkaagii la ogaanin inaad dhimato inaad noosha aan midna la ogaanin bay sababi kartaa intaa ka yarna waa ku filanta dhibaatadeediina waa lasoo arkay wadaad jiis buu ahaa dameer buu fuuli jiray laba reer buu u kala guuray dameer buu fuulay waa jiis wadaadki dameedkii dameerkii waxbaa u muuqday dhurwaa iyo waxaas waa booday wadaadkana kuma talagelin sidii candhuuf la tufo xagga dhad ku yihi wadaadkii dameerka waa iska dhaqaaqay nasiib wanaag guriguu yaqaanay gurigii buu toos u tegey wadaadkii meeshaa lagu sidii culuubtii loogu tuuray gacan maa lagu socotayna kabad gacan waa lagu adeegan karaa meel muuqataa lagu tegi karaa meeshiiuu gaashaan daruur galay iyo ciid wax kale ma haysto alaabna ma haysto inuu wax firfirjina kolba shabax meeshaa gad ka magalo dameerkao xilla hadduu tegey waa khayla dhabanay aniga meeshu dameerka yimid aan jooga arrinkaanaa dhacday dameerkii waa keligiis waana heesaysan yihin waa arkaysan yihin raadkiisaa dib loo soo qaaday wadaadku meeshii fadhiya oo nabad qaba nasiib wanaag looguyi marka masal badan bay soomaalidu midbaa keliya abeen guurayey marka geed dhammaaday oo kusanoo madax fiiqan yaa jidka ku yaalla korkaas iyo waxaas waa libaax wax kalaba ma wax dhaqaaqaa male wax nuuxsanaa male waa libaax qaada oo inuu ku dila rabe meeshii iska fadhiistaabey waa goor maqriba toban iyo laba sac goobtiiyuu fadhiyey ulaa markuu soo booda u diyaar noqo waagi hadduu baryo wixii geed ninkaas war dheeruu reebay wuxuu yidhi ma waxaan ku mooday mase waxaad noqotay mase waxaan weligeed oo noqonay horta bahalaan ku mooday geedaad noqotay socod keligiisu habeenna caawaa igu dambaysu xigmo wey kolka waxaa nabiga uu sheega low ana naasa dadka hadday yaclamuuna og yihiin min alwaxda keli socodka ma aclamu waxaan ogahay maa saara lug joojiya ma socdeen raakibun nin gaadiid fuula oo isku hadlaynaa gaadiidka oola mar haddaad gaadiid fuusho halaq ku qaniini mahaa oo dhul ma socotid waraabiya waxay kugu soo ordana waadba ka carari kartaa oo labada qofkan gaadiidka roon marka ka lugtaa waaba halis dhulkuuba ku taagan yahi wax wixii shaydaana oo munaafiqa oo xayayaana oo mudiya oo wax dhiba maalinkay dhuntaan habeenkay soo baxay casarkii meeshaad martay beri shaadkaagii lagu arki maha walxaa kor mari jinni miya jaan miya halaq miya idan qoraxda hadday dhacdo yaa wixii muudiya shayaadiinta u horeyso ay soo baxayiin xabawa kolkaasaa nabiga yihi masaara ma socdeen raakibun nin gaadiid fuula bileyli lcawo waxadaw keligiis shan waxa waay an yu-amir inay madax ka yeelaan alrakbu safarka jamaacada almusaafiruun ee socda axadan qof minhum ka mida waxaa waay saddexaa la gaaray laba waataan diidnay midna waataan diidnay saddex haddii la gaaray iyo ka badan qofka inteennaa socotadaa noo roon aan waayeel ka dhiganaynaa oon leenahay adiga hogaaminta iyo talakeenidda iyo maslaxada guud ahaan ka fikirideeda rarashada furashada adaan ku dhiibanay ninkaasaa hogaamina intii kalena waa maqlaysaa kolkaa diinta islaamka fawda ma ogola isgarab orod iyo ismaqal la anta amiir wa ana amiir mayasuuqu lximaar lama ogola taas waa in wada socod iyo kala dambayn la yeesho inta meel wada socotoba qofka u ron yay waayeelka dhiganayaan ayu amir waa inay ka amiir yeelaan waa yeel ka dhigaan alrakbu jamaacada almusaafiruun ee safraya axadan qof minhum ka mida yatawalla gacanta ku qabta qiyaadatahum hogaamintooda isagii naftiisaba hogaaminayay aniga duqaa laiga dhigay oo anigaa idin waayeela kadib ku amarku taaglayn maha ee bimashhuuratihim isaga maa ka roon raggan madaxda ka dhigtay meeshii muwaafaqaa laga rabaa ragga kama roonin caqligoodana kama maarantid arrimaha laga hadlaana qaybay ku leeyihiin bimashhuratihim iyaga la tashigooda u qayaadada kuwada biqowli rasuul aa u daliila caleyhi korkii asalaatu naxariis wasalaam nabadgelyahaatee usuuban ah yidhi idaa kharaja hadday baxaan halaahatun saddex qof fii safarin safaray ku baxaan ka yar ma bixi karaan oo waa la diiday falyu amiruu ha ka amiir yeeleeno axadahum qofkood madaxa ka dhigeeno an yusalli waa inuu tukado qabla safarihi intuusan guriga ka bixin salaata alistikaara khayr weydiinta salaadeedii tii waa inuu tukado maxaa u daliila bitarkiibi safar subanaa jeclayntiisa caleyhi subanaa korkii asalaatu naxariis wasalaam nabadgelyahaate u fii daalika dadka jeclaysiiyey xataa inahu nabiga kaana wuxuu aan jiray yucallimuhum asxaabta mid bara iyaaha salaata alistikaaro kamaa yucallimuhum siduu u baro asuurata suurad min alqur'aani alkariim kamida ayuu iyagana istikhaarada u bari jiray wa fii jamiici alumuur amaryaal dhammaantood baa laga khayr weydiinaya waataynu nidhi umuurtuu sheegayo mubaaxaadkii wey ama almanhiyaat umuurta iyadaa haddayba makruuh tahay ama muxaram tahay istikhaare u samayn maysi maxaa jira waxaa muxarama ama makruuha ka tagaaba lagu yihi istikhaare maxaad ugu hadduu wixii waajib yahay amau sunno yahay istikaare uma baahna waad samayni sameeyaaba lagu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu lkaw wasjuduu waxbuduu rabbakum wafcaluu lkhayr khayrka alla falaa la yihi fastabiquu lkhayraat wanaagyaalkii ha loo tartamaa la yihi idan alwaajibu wasunna uma baahna istikaaro waa la yeela maamuur waalmuxaramu almakruuhu uma baahna istikaara manhi waa mubaxii waay kolka wa fii jamiici lumuuri almubaaxati ha loo istikaarsamayna toddoba adabka toddoba hayaquula waa inuu yihaa cinda muqaadaratihi markuu ka tegayo almansila guriga bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa biاllah allaahuma inii acuudu bika an adila aw udalla aw azila aw uzalla aw ajhila aw yujhal calaya intaanu leeyahy aqalka bixidda wey intan aqalka bixidda wey gaadid korid maadan gaadin bismi illaah alla magaciisaan ku baxay tawakaltu waxaan tala saartay cala allaahi eebbaweyni korkii walaa xawla xeelad looga cararo madaraadka ama manaafic lagu dalbada ma jirto walaa quwata tabarna ma jirto ilaa bilaahi eebbaweyne xeelad iyo quwo ka timaada ma ahaane allaahumma yaa allah ilaahow inii aniga acuudu maangalay bika adiga allah an adila inaan iska baadiyooda aniga aw udalla ama lay baadiyeeyo aw azilla inaan simbir dhacdo aw uzalla lay simbirixiyo aw ajhila aan jaahil noqdo oon wax dulmo aw yujcal calaya korkayga la dulmo intaas waa inta uu guriga hadduu ka baxo markuu gaadka fulana fa idaa rakib gaadiidka hadduu fulo qaal wuxuu yidhahdaa bismi illaah wabillaah wallaahu akbar tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa biاllaahi alcaliyi alcadiim maa shaa allahu ka wamaa lam yasha lam yakun subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin <coughs> wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun allaahuma inii asaluka fii safarina haada albira wataqwa wa min alcamali maa tarda allaahuma hawin calayna safaranaa haada wadwi canaa bu'da allaahuma anta asaaxibu fi safar waalkhaliifatu fi lahli waalmaal allaahuma inii acuudu bika min waxsaa'i safari wa ka'aabati almadari wa khaybati almunqalabi wa suu'i almadari fi lmaali waalahli waalwalad intaana gaayka haddii la korowa fa idaa rakiba gaadii ku safraay dayuuradii markabkii baabuurkii faraskii ritigii hadduu fuula qaar wuxuu yidhaha bismillaah eebba magicii baan gaadiidka ku fuulay wabillaah eebba kaalmihii ayaan ku fuulay wallaahu eebba akbar wax kasta ka weyn tawakaltu waxaan tala saartay cala allah eebba weyne korkii walaa xawla xeelad wax lagu qabsadaa ma jirto ama wax laysaga dhacsho walaa quwa khabar wax lagu qabsado ama wax laysaga dhacsho ma jirto ilaa billah eebba weyne xeeladii iyo tabartii iyo macuunadii maahaane ali alcaliyi ka sarreeya uunkiisa alcadiimi weyna maa shaa allah wuxuu eebba doono maa kaana ahaada wamaa lam yasha waxaanu eebba doonin lam yakun ma ahaado subxaana aladii eebba xebla-aan badana sakhara fudaydiye lanaa annaga haadaa safarkan ama gaadiidkan wamaa kunna ma anan ahaaneen lahu gaadiidka muqriniin kuwa awoodi lahaa wainaa annaga ilaa rabbina rabbigana xaggi baan lamunqalibuun u gadoomayna allaahumma yaa allaahu ilaahow inii aniga asaluka waxaan ku weydiistay fii safarina socotannimada nadan gudaheeda kugu weysaadaan midkaana halbira samafalna nawaafajisid wataqwa alla ka cabsi inaad nawaafajisid wa min alcamali hawshaanu qabanaynana maa nawaafaji atarda adiga allaa raalli ka tahay allaahumma yaa allaahu ilaahow hawin fudaydi calaynaa korkanaga safarana annaga safarkanaga haadaa midkana waa tuwi alawdu canaa xagganaga bucdahu safarkaan hirirkiisa allaahumma yaa allaahu ilaahow anta adiga a saaxib la jira wa fii safar haddaan safar nahay adigaa nala jira oo kaalmiya macuuno iyo gargaar aan kaa rabna waalkhaliifa adaan kugu dhaafnay fil ahli dadkaan ka safarnay waalmaali xoolaan ka safarnayna adaan kugu dhaafnay annagiina adaa nala jira allaahumma yaa allaahu ilaahow inii aniga acuudu magan galay bika adiga eebba min waxsaahi safari safarka dhibaatadiisa ayaan kaa amaan galay basaasta oonkiiyo gaajada sundhawyada wa kaabati lmandar dayma xumada oo in wejiga iyo waxaasi haddaad safar tahay ood baahato bishimaha ku qalalaya indhaha xaraa kaaga gadoomaysa ilxeedkaa ku gudmaaya kaabati lmandar mandarka doorsoomidiisa adaan kaa amaan galay iyo wa khaybati lmunqalab soo gadoomidda hooggeediyo waxaan dhaafnay oo la dhammeeyey haddaan la soo noqonno ama safarkii isaga aan ku soo khasirno kolka khaybata almunqalab kadoomid hooge adaan kaa maangallay wa suuci ilmandar arag xumo filmaali xoolihii aan ka safarnay aan waxun kula kulanno walahli reerka walwalada caruurta wey sideed an yakhruja waa inuu baxo muslimka hadduu socotaynayo yowma alkhamiis maalinta khamiisa ayuu safraya awala nahaar maalinta niskooda helana uu safraya biqowli rasuul subana hadalkiisii ayaa u daliila calayhi korkii asalaatu naxariis wasalaam nabadgelyaha ate uu nabiga yidhi allaahumma yaa allah ilaahu baarik barake liummatii ummadayda fii bukuuriha kallahaadkeeda u barake welima kiina waa u daliil jaa-a yimid anuu nabiga xaggii annahu subanaha kaana wuxuu ahaan jiray yakhruju midbaxa ilaa safarihi safarkiisa yowma alkhamiis khamiis maalinteed yuu bixi jiray sagaal hayukabira jidkuu ku dhacay waa inuu allaahu akbar yihaa calaa kulli sharaf meel koraysa kulligee dusheed hadduu maraayo ay makaanin caalin meel koraysa hadduu fuulayo allaahu akbar inuu yihaaho daliilkeedii liqowli abii hurayra baa u daliila ina rajula nin baa qaala yihi yaa rasuulallah ilaa rasuulkiisiiyow inii aniga uriidu waxaan rabaa an usaafira inaan socoteeye fa awsinii ii dardaaran qaala nabiga wuxuu yidhi waxaan ku dardaarmay laba shay calayka waxaad laasimta bitaqwaallah eebbaweyne ka cabsashadiisa iyo watakbiiru allahu akbar calaa kulli sharaf meel koraysa kulligeed korkeeda inaad allahu akbar tirahdu toban idaa khaafa hadduu cabsado ninkii safray naasan dad hadduu ka cabsado qaala wuxuu yidhi allaahumma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim tan uu yihaah ilaahu dadkan aan ka baqayno adiga dhuunta u gal shartooda naga badbaadi waidaa khaafa hadduu musaafirkii cabsado naasan dad qaala wuxuu yihi allaahuma yaa allah ilaahow inaa anaga najcaluka adigee baan ku yeelay fii nuxuurihim kuwaan ka cabsoonayno dhuuntood inaad u geshid wanacuudu bika adigee baweynaa yaan ka ammaan gallay min shuruurihim balaayadooda liqowli rasuul baana u daliila caleyhi rasuul korkii asalaatu naxari wasalaam nabadgelye haatee uu daalika yidhi koob iyo toban an yadcuu wallah ilaah waa inuu tuugo tacaala eebba weyne korahaya fii safarihi sootanimadiisa oo wayas'al uu eebba warsado min khayri dunyaa waalaakhira aakhiri adduun khayrkooda inuu warsado wey sababkuna idi ducaau alla tuugid fi safari socotanimo gudaheed lagu alla tugo mustajaabun mid la aqbalo wey liqowli rasuul hadalkiisuu banaha ayaa u daliila caleyhi korkii asalaatu naxariis wasalaam nabadgelyaha aatee wuxuu yihi nabiga halaathu dacawaatin tugmayaal saddexa mustajaabaatun kuwa la aqbalo wey laa shaka muran fiihinna in la aqbalayo gudahooda wax ku suganoo shaki ah ma jiro ta koowaad waa macay dacwatulmadluum qof laga gardaran yahay eebow hadduu yiraa in la aqbalayo muran male wa dacwatulmusaafir koo socotaa eebow hadduu yiraa in la aqbala shaki male wa dacwatulwaalid kii wax dhalay alla tuugmadiisa calaa waladi ilmihiisu alla tuugana waa la aqbalaya toban iyo laba idaa nasala musaafirkii hadduu dego mansilan ee waa furanaysaaye qof haddaad ku furanayso axuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq ayuu odhanaya waidaa nasala manzilan goob hadduu degana qaala wuxuu yiha acuudu waxaan magan galay bikalimaati illah eebba weyne ereyadii ataamaatin ee dhammaystiran min shari ma shay sharkii baan ka magan galay u khalaqa eebba uumay gabalka hadduu dhacana waidaa aqbala leyl habeen hadduu yimaad qaala wuxuu yihahdaa yaa ardu dhulow rabbi aniga socotadaa rabbigay wa rabbuki adiga dhulkaa rabbiga allaahu eebba weynow an iyo adigaba eebbaa noo rabbia a inii aniga acuudu waxaan magan galay bilaahi eebba weyne min shariki adiga dhulkaa shardaada ilaahaan ka magan galay wa shari maa fiiki adiga dhulkaa gudahaada waxa ku sugan ee makhluuqa shartoodana eebbaan ka magan galay wa shari maa khuliqa fiiki gudahaaga wixii uuna ee lagu uumo dhan shartoodna eebbaan ka magan galay wa shari shay shartiina ee baan ka magan galay iyo dib buu socda calayki korkaaga acuudu waxaan magan galay bilaahi eebba weyne min shari asadin libaax shartiis ee baan ka magan galay iyo wa aswad shaydaan iyo kayrkii wax madow oo dhan wa min xayatin abeesa sharteed wa caqrabin dibqalloox shartiisa wa min saakini ilbaled meesha guri guriga waxaa deganaya jinniga wa min waaladin min waalid wixii wax dhalay iyo awaama walada wuxuu dhalay ducadaasa maa la akrina goortuu gobolka dhaco ducadaanu akrina saddex iyo toban wa idaa khaafa idaa khaafa hadduu ka cabsado waxshatan cidlana qaala wuxuu yihi subxaana almelik alla xeblaan badana aliha alquduus dahirna rabbi lmalaa'ika malaa'igta rabbigeedii ah iyo waruux jibriilba juliiladu waa la horeeyey asamaawaat samaawaadkii waxaa lagu xareeyey oo lagu daday bilcisati sharaf iyo waljabaruuti weyni ayuu odhanaya toban iyo afar idaa naama hadduu socdo hawalalay habeenka awalkiisa iftarasha diraacahu udhunka ayuu barkanaya wain axrasa hadduu har furto ay naama hadduu seexdana aakhira leyl habeen aakharkiisa nasaba diraacayhi dhudhunka intuu ogo ayuu sidaa yidhaahdaa yaan salaada ka tegin wa jacala ra'sahu madaxiisa wuxuu yeelaa fii kafihi calaa cashiisa xataa laa yastaqila xataa laa yastasqila yuusan cuslaanin nawmuhu hurdadiisa oo fatafuutuu ayan ka tegin salaatu subxi fii waktiha la tukado isnaan jikhilka intuu yihaa yuu madaxa barkanaya toban iyo shan idaa ashrafa hadduu ku soo dhowaado calaa madiina magaala korkeed qaala wuxuu yidhaahdaa allaahumma ya allah ilaahow ijcal yeel lanaa annaga bihaa magaaladan qaraaran sugnaan warsuqnaa allowna huntasi fiihaa magaaladan gudaheeda risqan risqi xalaalo wanaagsan allaahumma yaa allaahu ilaahow inii aniga as'aluka waxaan kaa sugay min khayri haadihi almadiina magaaladan oo tana khayrkeeda wa khayri maa fiiha gudaheeda waxaa ku sugan oo dhan khayrkooda waacuudu bika adiga eebba ayaan magan galay min shariha magaaladan sharteeda wa shari maa gudaheeda waxa ku jira shartooda saasuu leeyahay daliilkeedii id kaana anabiy subanuhu wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalama yaquulu daalika warkaan mid yihaahow toban iyo lix an cajila inuu dedejiyo alawbata gadoomidda iyo warujuuca laabashada ilaa ahlihi uu u laabanayo wa bilaadihi dhulkiisa idaa huwa musaafirkii hadduu qadaa gutay xaajatahu dantiisii min asafa min safarihi safarka dantuu ka lahaa hadduu gutay deg deg ha u noqdo daliilkeediina waa ka liqowlihi hadalkiisa u dali nabiga caleyhi korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo ahaatee uu nabiga yihi asafaru socotanimada qidcatun waa gobol min alcadaab ka mida maxaa lagu garanaya labada nolosha ugu fiican oo hurdiya hunguriha buu ku diidaya yamnac safarkii waa ka reeba axadakum qofkiina musaafirkaa midkiin tacaamahu cuntadii cuni lahaa adoo socotaa wax ma cuni kartid iyo wa sharaabahu wuxuu cabbi lahaa ama daal baadan la cuni karin la cabbi karin iyo fahmajab ama maba heli kartid wa nawmahu hurdadiis idan hurdada iyo hunguriga iyo cabidda intii lagu noolaawe idan waa cadaab ee fa idaa qadaa axadukum qofkiina hadduu guto nugmatahu muraadkiisii xaajatahu dantiisii hadduu guto min safarihi uu uga xaajo lahaa falyucajil hadda dejiyo ilaa ahlihi ahalkiisii noqoshada uu u noqona hadda dejiyo wey toddobiyo toban idaa qafala hadduu soo gadoomo musaafirkii raajican isagoo soo laabtay kabara wuxuu kibaartaa halaahan saddex jeer buu allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar yihaa waqaal ka gadaal wuxuu yidhaahdaa aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun wayukarir daalika kol maahe waa la naqnaqaaya intaana hadduu soo gadoomo wey allaahu akbar buu saddex goor yihaa waqaala wuxuu yihaa aa'ibuuna waa soo laabanay taa'ibuuna ilaahaan u noqonay caabiduuna ilaahaan cabudnay lirabbina annaga rabbigaayaan xaamiduuna mahdinay wayukarir waa naqnaqa daalika warka daliilkeedii lificlihi suubanaha samayntiisii ayaa u daliila u daalika arrinkaas sameey wey aayibuuna waan noqonay taa'ibuuna ilaahaanu towbad keennay caabiduuna lirabbina aan caabudnay xaamiduuna ilaahan maxdinay sideed iyo toban gurigiiaad imaanaysaa habeennimo inaad ku soo guurta ma aha islaanta ha kaa tabaabusaysato ha kaashanlaysato istiqbaalkaaga ha u diyaar garowde ha ku kadini allaa yadruqa waa inuusan guura ku iman ahlow reerkiisa leylan xawanimo habeen barkii guriga ku garaacay wa an yabcatha waa inuu u diro ilayhi mahalka man dad yubashiruhum wixii aan guriga naaga ku qabin uu nabiga diri jiray safarkii barru imaana ragga xaasas kalena magaalada qarkeed uu ku furi jiray raggaan naagalayn buu dhihi jiray ordoon beledka ishaacaad safarkii waa imaanaya barruu soo galaya kolka haweenku haddaan raggu joogin daniska male ama maamulka uma dadaalaan ninkii waaka haddii la yihaah warya fiicanay qaadanaysa waa qabaysanaysa waa indha kuulanaysa aqalka iska hagaajinaysa iyadoo wax lagu farxo waxaan ahayn uusan agoolin ah loo imaana yaan la kadinin gabarti allaa yadruqa waa inuusan kawinin ahlow reerkiisa daylan cawannimo waa yabcata ilayhi waa inuu u bixiyo man yubashiruhum dad ugu bishaareeya in la iman doono xataa laa yufaajiahum yuusan ku kadinin bimaqdamihi soo gelidiisa uu calayhim u soo galay faqad kaana haada sida aan tilmaanayba min hadyi nebiy nebiga hanuunku ummadda baray ka mid ah sala allahu alayhi wasalam toban iyo sagaal allaa tusaafira almar-a maantao dhan wixii laga hadlaayey ragun buu ahaa naagihii qodobkaana u yaalla waa lagu qancin laaya allaa tusaafira almara naagii waa inayan safrin safara yawmin walayla ka badan dhaafi habeen iyo maalin meel loo socdo ilaa maca dii maxramin maxramka naxayoo dhashay iyadaa dhashay wuu la dhashay ama wuu dhalay ama waa qaba lahaa u maxrama daliilkeedii waa kana liqowli rasuul sala allahu calayhi wasalama hadalkii nabigaa u daliila uu yidhi laa yaxilu ma banaana limra'atin qof haweena tusaafir inay safarto masiirata yowmin waleyla ka badan dhaaf habeen iyo maalin meel loo soconayo ilaa macdii macramin qofu macrama micii inay la jirta ma ogiye calayha iyadoo macrama safarkaas farqi male an tusaafiruu nabiga yidhi cumuum buu ka dhigay safarkii cibaadada xajkiiyo cumrada iyo kii kale farqi male ayuu safar muddo dhan inay naagi u baxdo ma banaana haddaba xajka oo tir ka mida ah, tiirasha islaamka waxaa la yidhi haddayan wadanin maxram kuma waajibin oo ma noqonin man istataaca ilayhi sabiil kolka xajkii waajibka ah ee tiir ah tiirasha islaamka ka mida ah, kaasba haddii la joojiyey fakayruhu awlaa anlaa tusaafira almala naagiyayn socotayn safara yowmin waleyla habeen iyo maalin safarkeed ilaa macdii maxram inay maxram midu saaxiiba mixii safarta maahane lahaa u maxrama biqowli rasuul maa u daliila sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yidhi laa yaxilu limraa haween banaana tusaafir inay socotayso masiirata yowmin waleyla ilaa macdii maxram inay raacdo maahaane halayaa korkeeda u maxrama wallaahu aclam